taxriimi alqatli xaaraannimada dilka in la dilo qof aanan mudnayn xaaraannimada ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar kun boqol iyo toban iyo lixaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam الnasaai caleyh raxmat llah akhbarna maxamed bn khaylaan almarwasi wa hiqat xaafid qaala xadaثana abu dawuud sulayman bn dawuud ayalsi aطayaalisi wa hiqatun can shucba waa imaamkii qaal akhbaranii mansuur bn muctamir wa hiqatun dabt qaala samictu ribciya ribciy ibn xiraash alkhaطafaani اlqaysi wa hiqat caabid mkhadrm can abi bakrata nufay bn xaari radia allahu taala an arda qala wuxu nufay bn xaari qaala rasul rasulka wuxuu yihi salى اllahu alayh wali waslem idaa ashaara almuslimu qofka muslimka hadduu ku ishaaro ood la aado calaa akhiihi muslim qofka walaalkii muslimka ah bisilaaxi hub ama ha ku shiisho ama kor ha ugu qaadae fahumaa labadooda calaa jurufi jahanamo jahanamo gowgeeda iyo muxuu ahaa dhinaceeda afkeeda ayay saa u saaran yihiin fain qatalow hadduu idilana kharaa waxay ku dhacayaan jamiican dhammaantood ama labadiiba fiiha jahanam ay ku dhacayaan xadiidkan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka digayaa uu diidayaa in qof muslin ah hub inta loo qaato lagu ishaaro ama lagu liishaamo lama ogola weeyaan laakiin xadiidka sida noo imaan doonto wuxuu ka hadlayaa laba qof oo muslim ah oo hub isu qaadatay ayuu ka hadlayaa weeyaan halkaasay naarku wada gelayaan laakiin qofka wax liishaama keligii hadduu hawsha u wado ama qofkaan seefta qaadi karna uusan shuqulku lahayn oo kadibna saa qofkaan laisaga dila isagoon mudaafaca iyo dagaali waxba ay ka dhexaynin marka ayada waxaa weeyaan hal nin noqonaysaa axaadiista soo socoto dama ayaana cadaynaysa insha allah tabarak wa tacala xadiid afar kun boqol iyo toban iyo todobaad waa xadii saxiix mawquuf waa saxiix laakiin saxaabiga ayuu xadiid ku taagan yahay abubakra xadiid karo marfuuc ayuu waa ujeedeen waaya qaala alimam nasai alي mat abarna axmed ibn sulayman ruha wa iqat xaafid qaala xadaثana yacla ibn cubayd alyaadi mowlaahum wa iqat ila ana fi xadiiثi can اthawri lin qaala xadaثana sufyaan athawri weyaan can mansuur ibn اmuctamir can rabiic ibn xiraash can abi bakrata nufey ibn xaariثin radia allahu tacala canhu arضaa waraxima jamiic aruwaad qaal wuxuu dhufay idaa xamala haddii ay xambaaraan alrajulaani labada nin ama labada qof almuslimaani ee muslimiinka ah oo muslimiinta ah asilaax hub ay xambaaraan oo isu qaataan weeyaan axaduhumaa idaa xamala hadduu u qaatana alrajulaani labada nin almuslimaani ee muslimiinta ah asilaaxa hub axaduhumaa koodii cala alaakhari kii kale uu qaato fahuma ayaga calaa jurufi jahanamo jahanamo gowgeeda ayay saaran yihiin o joogaan weyaan fain qatala hadduu dila axaduhuma midkood allah kharkan kale fahumaa fi naar labadoodii naar ayay galayaan waaya kaiir irsaal waa imaam oo weliba caabid ahaa can inabiy nabigen wuu ka sal sl qa nabigen wuxuu yidhi idaa tawaajaha almuslimaan labada qof muslimka hadii ay iskala hor yimaadaan bisayfayhimaa labadoodi seefood ama labadii hub oy siteen seefta booskoodi hubkaboobooskii seefta hubkii gala waa la midi oo faqatala u dila axaduhuma midkood saaxiibo saaxiibka u dila fa humaa fi naar labadooda naar ay ku jiraan weeyaan qiila waxaa l ya rasul rasulka allow hada kanaytu alqaatilu waa qaatilo waman yaqtulu mumina mutacamidan baa u taagan oo qof muslim ayuu dilay famaa baalu kan miskiinka oo dhiiggiisii la daadiyey adduunkiisa la dhaafiyey isagas naar maxaa loo gelinaya qaala wuxuu yihi nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam araada wuxuu doonay kan la dilay qatla saaxibihi saaxiibkii inuu dilay ayuu rabay oo iraadadaas ayuu ku falgalay oo ku tilaabo qaaday marka waa lagala hormaray un sida awgeed waxaa weeyaan isagoo niyeysan inuu qofkan walaalkii dhiiggiisa daadiyo oo weliba hub u qaatay oo nabar qaaday ayaa lagala hormaray marka waxa weeyaan isna sida ayuu naarku galaya weyaan weliba waxaa dhici karta kan qaatilka oo wax dilay oo badbaaday inuu intuu tooba keeno kadibna ahla janno u noqdo waa suuragal waa suuragal sidaa weeyaan oo gadaal dambe uu ka tooba keeno waayahay marka laba qofoo muslim haddii ay dagaalamaan oo marba dhexdooda xabad iyo hub ay isu qaataan khasaaroon baa halkaa ka dhalanaysa oo soomaalidu ay dhihi jiraan nin weyn haddii aada la dagaalanto oo aada kaaga weyn waliba khaasatan da'diisa ay horay u badatay adna aad tahay nin dhexaad ama nin dhalinyaro aad tahay ceebta ladajeerbaadin bay dusha kaa fuuli maxaa yeeley haddii lagu legdo oo muxuu inta kor lagu tuura feeraha lagaaga fadhiista waxaa li odaygayaa legday alla ninkii dhallinyarada ahaa lagugu mxuu ahaa dul bookisi in saaca tacbiir haddii aada ninkii odagay lagadana war waxaan xishood xumaa ayaa lagu dhihi marka qofka muslimka dilkiisa laba jeerba waa saas laba jeerba haddii aad dishana waxaa weeyaan ahlu naar haddii adoo la dagaalama uu ku dilana ahlu naar marka dhiig muslim sinaba waxaa weeyaan faa'iida ma keeno mana ka imaado naar unbaa laga faa'iidaa lidaalika qofka muminka ah nabigeena suu sheegay sal allahu calayhi waali wasalam qofka muminka a ah kama zuula inuu fusxo iyo bannaan iyo dabayl leer meel ay marayso inuu ku sugan yahay oo iskaga jira maa lam yusib daman xaraaman ilaa qof dhiiggiis oo ka xaaraanahay uu ka daadiyo markaas adduunki unbaa ciriirkuu noqoni imtixaan buu noqonaya marka ilaahna badbaadiyey qofkii aan ku dhicin iska ilaaliya qof ku dhacayn towbada ilaahay ha badiyo wa tacaala waaya ila soomaalida imtixaanaad badana lasoo maray waad garanaysaan mararka qaar meelo aan haboonayn ayaa qofka uu maraya oo isagana uusan rabin xadiidka afar kun boqol iyo toban iyo sagaalad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai ala sl abarni moxamed bn ismaciil ibraahim ibnu culaya waaiqatun xaafid qaala xadaanaa yaziid ibnu haaruun alwasdi waaiqatun tabt qaala anba'ana saciida ibn abi caruba waaiqatun xaafidun lahu tasaaniif can qataada ibnu dacaama saduus basri waaiqatun habtun yursil yudalis can xasan ibn abi xasan albasri waa ninkii aan soo marno muxuu ahaa imaamka ahaa fi اlcibaada wa fi اlfiq can abi musa alashcari cabdullahi bni qays laqad uutiita mizmaara min mazaamiiri aali daawuud waa kii nabigu uu ku yihi salى اllahu alayh ali wasalam can inabiy nabigen wuxuu kor sal sl q nabigen wuxuu yidhi idaa taawaajaha haddii ay iskala hor yimaadaan almuslimaan labada muslim bisayfayhima labada seefood oo faqatala u dila axaduhuma midkood saaxibu saaxibka u dile fa huma fi الnaar labadooba naar ay ku dhex sugan yihiin milahu sawaan xadiidka hore milahu isaga oo kale sawaan si siman yani xadiidka hore iyo xadiidkan waa isleeyihiin weeyaan wax weyn had aad uma kala duuna waay ida tawaajaha almuslimaani bisayfayhima faqatala axaduhuma صaaxibahu fahuma fi الnaar waa isku lafdi waa yani xadiidka afar kun iyo boqol iyo labaatanaad waa xadid saxiixa qaala aimam nas abarna cali bn moxamed ibn cali almisisi waa iqa qaala xadaثana khlf ibnu tamiim waa saduuq caabid can zaa'idata ibni qudaama waa iqa can hishaam ibn xasaan اlasdi waa iqa can اxasan ibn abi xasan اbصri can abi bakrata nufec ibn xaariثin radia allahu tacala canhu arضaa can اnabiy nabigeena wuxuu ka wari sal sl qaala inuu nabigeena yidhi idaa tawaaja haddii ay iskala hor yimaadaan almuslimaan labada muslim bisayfayhima sayafyaalkooda kul waaxadin mid qaar minhumaa ka mid yuriidu dooni qatla saaxibi saaxibka inuu dila fahumaa fi naar naar ay ku sugan yihiin qiila waxaa loo yii lahu nabigeen waxaa loo yidhi yaa rasuul allah rasuulka allow haadaa kanaytu alqaatilu waa dila dila weyaan nin wax dilay weeyaan famaa baalu maqtuulkan la dilay xaalkiisa muxuu yahay qaal wuxuu yidhi innahu isaga kaana waxaad xariisan mid ku dadaala calaa qatli saaxibi saaxibka inuu dilo xadiidku afar kun iyo boqol iyo kow iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai raxmana maxamed ibn lhan alcanasi qaala xadaثana khaliil wahiqat xaafid waad garanaysaan qaala xadaثana khaliil ibn cumar ibn ibraahim wa saduq rubama khaalafa alcabdi wa abcan qala wuxu xadaثanii abi aabihina waxaa weeyaan waa cumar ibn ibraahim alcabdi wa saduq fi xadiiثi can qataada ضacf qaal xadaثanii qataada ibnu dacaama can xasan albصri can abi bakrata nufc ibn xaari qala wuxu yhi nufc ibn xaari saxaabiga jaliilka ah qaala rasul rasulka al wuxuu yihi sal sl ida haddii ay ku kulmaan almuslimaan labada muslim bisayfeyhim ay kala hor yimaadaan ay ku kulmaan oo isu qaataan oo faqatala uu dilay axaduhuma midkood saaxibu saaxibkii falqaatilu kan wax dilay iwalmaqtuulu kan la dilayba fi naar naar ay ku sugan yihiin weyaan naarta marka cafka laga sheega waa wax aada u fudud laakiin markii dhabta looga hadlo ilaahay baa kolleyba xaqiiqadeeda aada u yaqaana laakiin intuu nabigeena ka sheegay sala allahu calayhi waaalihi wasalam wax sahlan ikhwani kiraam ma aha marka shayga haddii marba naar lagu sheego waa in aad iyo aad ilaahay looga magangalo subxana wa tacaala lagana dadaalo lagana taxadiro nabigeena calayhi salaat slaam wuxuu sheegay jahannamo in waxaa weeyaan kun sana la huriyey ilaa ay muxuu ahaa ka casaato kadibna kun kale la huriyey ilaa ay ka madoobaato marka nabigeena wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam fahiya mudlimaة sawda waa mid mugdi ah oo aad u madow badan saasuu nabigeena ku sheegay salى اllahu alayh ali wasalam yaa ayuha naas ayad qoranka waxay ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara maxay tahay waquuduha الnaasu wاlxijaara waxaa lagu hurina waa dhagxaan iyo bini aadam calayha malaa'ikaة khilaad shidaad malaa'ig aad u dardaran oo kakan ayaa dusheeda ahaatay laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yumaruun sidoo kale nabigeena calayh sala slm wuxuu sheegay maalinta qiyaame in la keeni doono jahanamo toddobaatan kun oo xerag ayaa ku xihan lahaa sabcuuna alfa zimaam maca kulli zimaamin sabcuuna alfa malakin yajuruunaha toddobaatan kun oo xerag ayaa ku xihan oo lagu celini xerag kastana toddobaatan kun oo malag ayaa ku dhegan markaasaa inay ka soo baxsato oy dadkii maxsharka jooga ay leefto albar walfaajir ay ku suganaysaa lianna dadkaas ilaahay ku caasiye o alla ku kufriyey oo dembiga la imaaday oo ahlnaarka ayay sugilaada hoy hamuum iyo horor u qabtaa marka jahanamo iyo naar marka laga hadlay ikhwaan ikiraam wax caadi inaw maahan waa wax qofka u diidi karo inuu hurdo inuu gam ah ood habeenkii la soo kaca ood waxaa weyaan ka baqa lianna ishkaalka yaalla waxaa weeyaan xilli aad adiga dhimani ma ogid waa mishkilad kow tan labaadna acmaal saalixaad la imaanaysaa ilaahay ma kaa aqbalay mise kaama aqbalin ma garan kartid tan saddexaadna waxaa weeyaan dunuub aad u tiro badan ayaad ku dhacaysaa habeen imaanin ma garan kartid dunuubta ayada ah inuu rabbi istikfaar baad la imaanaysaa dambi dhaafad weydiisani ma lagaa mxuu dhaafay mise lagaama dhaafin ma garanaysa basharkan ilaahay aad khalqi subxaana wa tacaala alcarab walcajam ayaad ah, muxuu ahaa hadal wax kasheegooda iyo waxaa weeyaan iyo xantooda iyo duritaankooda iyo xoolahooda iyo waa cordigooda iyo ayaad u taagan tahay oo laga yaabaa inaad markay ugu liidanta carabkaada ay ka badbaadeen ti ayadaa hayd si lagu yeelaa ma ogid marka qofka waa khatar buu ku jiraa daa'iman ilaahay markuu qofka abuuray horta wuxuu ka soo badbaadiyey khatar weyn oo ah gaalnimo inuu gaaloobo khaasatan annaga ilaahay subxana wa tacaala wuxuu haddii maalintii aad dhalanaysay aabbaha iyo hooyada ay gaalo ahaan lahaayeen maxaad samayn leed gaaladan caadigo hadda ad arkaysa ubaa laga mid ahaan lahaa ilaa man raxima rabak qofuu ilahay ka soo badbaado waa gooni ood hanuunla dooni laakiin eh, gallada ilahay uu noo galay in labadana dhashay ayaa kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi soo maha marka intaba ilahay waa naga badbaadiyey waa nicmo marba haddii ilaahay nicmadaas uu ku noo gartay <clears throat> uu yihi wa ana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuh war jidkan mara muxuu ahaa jidkaana siduu idin wada janno idin geynaya adduunkaana waxaa weeyaan famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqihi adduunkan dusheeda ku socda oo ilaahay risiq u idin siiyeyna cuna oo waxaa weye ilaahayna caabuda saas ayada amar nagula siiyey qofka marka inuu bacwaankaas maro weliba meel khatar ah oo intana hog aad u weyna intana waxaa weeyaan meel haadaanoo laga dhaca ah dhexdooda qof socd waa inuu ahaado ood weliba culimmada waxay dhahaan bayna janaaxay alraja wاlkhowf qofka marna waa inaad jannada ilahay quudarayso ood ilaahay maadaama raxmaan raxiim uu yahay ara'uuf raxmaan raxiim uu janno intaa la eg diyaariyey raxmad boqol raxmadood uu leeyahay boqolkaa raxmadoodna uu hal xaba adduunkan usoo dejiyey oo halka iyada ah daabada iyo muxuu ahaa xayawaanka ay canugeeda markii ay nuujinaysa ee lugta hor ugu qaadaysa naxariista awgeed sagaashan iyo sagaalna uu addoomihiis inuu naxariista maalinta qiyaamo dibdhigay macaltana lagu daray ilaahay qudara inuu ku janayna waxaanu gaal ah oo ilaahay muxuu ahaa aali alaaa la taagan oo ilaahay aan caabudayn dhagax caabudayan la taagan ay dhooban yihiin oo aad malaayiin iyo balaayin yihiin marka waxaa qudaraynaysa inaad ilahay adiga cadaabkaada wau ku falayn maa yafcal allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum wa kana lahu shaakiran dhanka kalena waxaa wey haddana yani asbaabta naarta lagu galo bal aad u fiiri nabigan wuxuu sheegay alayh salaatsalaam in qofka ay naarta ugu dhowdahay shiraakna calayhi fandhaalka yar amaba muxuu ahaa fartan eh, xeraga yar oo labada eh, farood u dhexayso ee lugtaada ah kabta aad xihan tahay naarta ugu dhowdahu nabig sal l slm jannadan waa saas oo kale marka wax yar ayaa naar lagu geli haweeney ama qof ayaa wuxuu naar ku galay bisad uu meel intuu ku xiray uusan cunana siin cabitaana siina siina daynin wuu xabisay saasuu naar ku galay midnaba janno wuxuu ku galay geed yar oo jidka muslimiinta ku soo jeeday oo dadka xagan jirtay ayuu meesha ka qaaday marka xaaladda maadaama ay noocaa taho naarta ay khatartaa leedahay ood ilaahay subxaana wa tacaala qadab iyo caro aad u daran oo cusaadda iyo gaalada aooda <clears throat> una carooda uu nacladi marka in haddana aad baqdo ood khowfto oo waxaa weeyaan aad siraadkaas ka baqdo ood sakaraadka ka baqdo ood qabrigii muxuu ahaa ka baqdo iyo dulmadiisa iyo ciriirigiisa oo daa'iman marka qofku waxaa la rabaa saacadna khowf saacadna raja markaad ilaahay qudaraysa naxariistiisa haddana waa inaad ciqaabtis ka absato oo saa iskugu miisaanta culimadu waxay leeyiin marka laakiin marka ah sakaraad aad gaarto ood waxaa weeyaan xaaladda aad dareento inaad dhimani waana macruuf oo qofka haddii u xanuunsada waa xaggaad u socotaa xanuunka inta badan xanuunadan waa kala daran yihiin xaaladahana qofka haaliban waa la tusayaa inuu muxuu ahaa dhimani marka sakaraadka oo kale malaigta ilahi waa u arkayaaba markaad qofka marad makhuuf ah oo qofki inuu u halaagsama laga baqa uu ku dhaca culimadu waxay leeyihin waa inaad takliibiyo jaanib الraja ilaahay quudaraynta naxariis u quudarayni waa inuu aad u badiyo lidalika nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam umuna caaisha axaadiis aan soo maraynay waa tii ay nabigeena weydiinaysa calayhi الsalaatu wasalaam nabig nabi allow dhammaanteen waxaan necebnahay dhammaanteen waxaan necebnahay mowdkaan necebnahay ee arinta ayada ah waxaa weeyaan nacayb aan ilaahay u qabna miya hadal macnihiisu noocaasi umuna waxay leedahay ah, markay saa weydiisa nabigeenu wuxuu le alayh sala slam xaaladda noocaas maahan nin walba moodku wuu nacaya laakiin waxaa weeyaan qofka mu'minka ah markuu nafta lagu soo xaadiriyo ilaahay subxaanahu watacala malaa'igtisaa u bishaarayna markaasaa weliba wixii hor yeeli ayaa hortiisa la keeni waa macnihii xadiiska markaasuu wuxuu aad u jeclaanayaa ilaahay subxaanahu watacaala la kulankiisu jeclaanaya qofka munaafiqa ama gaalka amaba caasiga ahna ciqaabta iyo carada ilaahay iyo wix loo diyaaray ayaa hortiisa soo dhigi markaasu wuxuu nacayaa ilaahay la kulankiisa isagoo xaalada ku sugan markaasuu ilaahayna subxaana wa tacaala la kulankiisa nacaa marka man axaba liqaaa allah axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaaa allah kariha allahu liqaahu ayuu nabig yiri sal slm marka xilligaas oo kale marka waxaa la rabaa qofka inuu qalbigiisa iyo diiladiisa iyo rajadiisa uu dhankaas u badiyo jannada iyo ilaahay inuu dembigiisa dhaafaa waakada marka laakiin inta caafimaadka la qabo waa in labada laisu miisaamo oo markaad aad u baqdana istikfaar iyo alla muxuu ahaa tuugitaan iyo inuu alla dembigaada dhaafay iyo towbakeen iyo hankaa lala aado markii waxaa weyaan aad rabto dhanka kalena dikriga ilaahay subxana watacaala iyo darajaadkiisa wii lagu gaara iyo jannadaas meeshii lagu soo laaci lahaa iyo howlahaas marka daa'iman qofka waa inuu labadaas isu miisaamo ilahay khayranna waafaji subxana wa tacaala waaya xadiidka afar kun boqol iyo kow iyo labaatanaad miya waay mase waa laba iyo labaatanaad xadiidka afar kun afar kun boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadis saxiix qaala alimam nasai ala akhbarana axmed ibn ibn fudala fadala saduq rubama akhطأ qala xadaثna cabdirazaq ibn hamaam الصنcaani wa iqaة xaafid qaala anbana macmar rashid اlasdi wa iqaة dabt can ayub ibn abi tamid sikhtiyani wa iqatu habt can xasan ibn abi xasan albasri can axnaf ibn qays qays wa iqatu mukhadram can abi bakr nufeyc ibn xaariثin radia allahu ta ada qal wuxu nufeyc ibn xaariث samictu rasul baa ka maqlay sal sl qol isagoo idaa tawaajaha almuslimaani labada muslim haddii ay iskalo yimaadaan bisayfeyhim labada sayfood oo faqatal u dila axaduhum midkood saaxibo saaxibka u dila falqaatilu kii wax dilay walmaqtuulu kan la dilay fi naar bay ku sugan yihiin naarta ilaahay subxana wa la gelinaya qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasul rasuulka allow hada kan alqaatilu waa dile waxbuu dilay famaa baal maqtuul kan la dilay xaaladiis maxay tahay qala wuxu yidhi inu isaga kan la dilay araada wuxuu daray qatla saaxibi saxibka inuu dila weyaan laakiin waa laga hormaro laga xoog badiyey laga tabbadiyey xadiid afar kun boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasri cala msl akhbarna axmed ibnu cabda addabi waa rumiya binasb can xamaad ibni zayd ibni dirham waa tabt can ayuub ibni abi tamayn sikhtiyaani waa tabt yuنس بن زيد بن عbayd الcبدي واة dbt فاضل wrع والعلاء بن زياد wa ثقة عن الحسن البصري عن أحنف بن qays عن أبي بكرةa رaضي الله taa abu bkr qال wuxuu yihi qaala rasu rsulka wuxu yh sl slm ida اltaqa اlmuslimaan labada muslim haddii ay ku kulmaan ama iskala hor yimaadaan bisayfeyma labada sayfood ama labadood hub faqatala u dila axaduhum midkood saaxibu saaxibkiis falqaatilu kan wax dilay wاlmaqtuul fi الnaari weeyaan axaadiistan soo noqnoqonayso duruqda ay ku imaaday ayaa lagu sheegayaa inta aan soo marnayna abibakr ayaa laga wariyey inta aan soo marnayna waxaa weeyaan marna xasan laftirkiisa ayaa wuxuu ka werinayaa abubakra marna waxaa udhexeey axnaf ibnu qays ayaa udhexeey weyaan raxima allahu ljamiic waaye xadiidka afar kun boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nas bna mujaahid bn muusa alkhatali waaiqa qaala xadaثna ismaaciil wahw bn culaya wa iqaة xaafid can yunus ibn cubayd alcabdi waan soo marnay can اlxasan can abi musa alashcri radia اlahu ta abu musa soma jeedaan halkan waa abu muusa alashcri horaana waxay ahayd abu bakra abu muusena qayb ka mid aan soo marnay ood ogeydeen waayahay can abi musa alashcri radia اllahu tacaala canhu ardaa ana rasu sl sl qal rasulkan wuxuu yidhi idaa tawaajaha haddii ay iskala hor yimaadaan almuslimaan labada muslim bisayfihima laba sayfood oo faqatala u dila axaduma midkood saaxiiba u dila falqaatilu kii wax dilo almaqtuul fi naari weyaan naar bay ku sugan yihiin qaala rajulun wuxuu ya rasu rasuulka haada kan alqaatilu waa kii wax dilay fama baal maqtuulkan la dil xaaladiis maxay tahay qaala wuxuu yidhi inahu isaga araad wuxuu doonay qatla saaxibii saaxiibku inuu dilo ayuu doonay laakiin uma suura gelin afar kun iyo boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qala imam bna amed ibn cabdlahi ibn cabdilahi ibn اxakm alashimi wa iq qala xadaana mxamed ibn jacfar aqundar wa iqat saxix kitaab qala xadaana shucba waa imaamkii can waaqid ibn moxamed ibn zayd wa iqa anahu waaqid samicuu ka maqlay abaahu abihi oo ah moxamed ibn zayd yuxadid isagoo ka warramay can ibni cumar ka warray cbdullahi bn cumar ibn khataab radi allahu tacala canhuma can nebi nabiga inuu ka sheegay sal slm qal nabiga inuu yidhi laa tarjicuu war ha u laabaanina bacdi gadaashay kufaaran gaalnimo ha u laabaanina yadribu uu garaaco uu gooyo bacdukum barkiin riqaaba bacdin barka kale gaalada ayaa waxaa lagu yaqaanay inay ishaligaan oo islaayaan dhaqanka iska ilaaliya ayuu nabig yihi sala allahu alay waslem laa tarjicuu bacdii kufaaran kufrigaas laga hadlaa marka laba arrimoodba waa lagu fasiri karaa oo waa kufrun duuna kufrin tan labaadna waxaa weyaan dhaqanka gaalada lagu aqooni jiro islaayintii ay islaan jireen ha uu noqonani weeyaan labadaba waxba ishkaal malaha waa isleeyihiin xadiidka afar kun boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nas abarna moxamed ibn raafic alqushayri wa iqatu caabid qaala xadaana amed amed amed abu axmed miya xadaana abu axmed azubayriy ahy abu axmed azubayri waxaa la yihahdaa moxamed ibn cabdillahi alaslami wa iqatu tabt ila anahu yukhطiu fi xadiidi athawri qaala xadaana shariik ibn cabdillahi alqaadi saduq yukhطiu kaiira tagayara mudwaliy alqضاء bاlkufa an acmash sulaym ibn mihraan can abiduxaa muxamed ibn subax weeyaan abiduxaa waa muxamed ibn subax alhamdani waa iqatun faadil can masruuq ibn ajdac waa iqatun an cumar radi allahu tacala canhuma qala wxu abdlah bn cumar qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm laa tarjic ha u laabayna bacdi gadaashay kufaaran laa tarjic ha laabayna bacdi gadaashay kufaaran xaalaatihin kuwa gaaloobay laa tarjicu bacdii kufaaran yadribu uu garaaca bacdakum barkin riqaaba bacdin barka kale qaarkood qoortood yadrib u garaaca bacdukum barkiin riqaaba bacdin barka kale qaar qoortooda u jaro weeyaan laa yuad laa yu'khadu looma qabsado alrajulu ninka iyo qofka bijinaayati abiihi aabbihiis dhibka u keensaday iyo dilka u keensaday looma qabto weyaan looma qabsado walaa jinaayatu akhiihi walaalkii dhibka u keensadayna oo qof haduu dila asaga looma dila weeyaan walaa taziru waasiratun wisra ukhra qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi haada sanadkan khaطaun waa gef oo in nabigeenna loo kor yeela waa gef weeyaane wاlmursalu xadiidka mursalka ah wالsawaabu sida toosanna mursalun waa mursal xadiidka noo imaan doono oo laba boqol iyo iyo waxaa weeyaan afar kun boqol iyo siddeed iyo labaatanaad oo mursalka ah kaas ayaa sax ayuu leeyahay in marfuuc laga dhigo ama mawsuul laga dhigo ma saxna ayuu kala jeedaa xadiidka afar kun boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam unasai alay sl akhbarana ibraahim ibn yacquub asacdi aljawsiyani wa iqatu xaafid rumey binas qaala xadaana axmed ibn yunis alyarbuci wa iqatu xaafid qaala xadaana abu ibnu cayaash abu bakr abu ibnu cayaash alasadi alkaahili mowlaahum waxaa weeyaan lama kabura saara xifduhu wa kitaabuhu صaxiix can ilacmash wa sulayman ibn hiraan can muslim subix haddaan soo marnay can masruuq isna saas oo kale can cabdilaahi ibni mascuud radia allahu tacaala canhuma qala wuxu abdulah bn mascuud qaala rasul rasulka wuxu yih sal l slm laa tarjicu ha u laabina bacdi gadaashay kufaaran gaala xaalaa tihiin yadribu hu garaaca bacdukum markiina qorti walaa yuukhad looma qabsada arajulu qofka ama looma qabta bijariirati abihi abihiis dembiga u geystay looma qabsado walaa bijariirati akhihi walaalkii dhibka u geystay masalada meeshaan taa lama taqanan xadiidkan wuxuu toos u khilaafayaa habdhaqanka ummadda soomaaliyeed ayuu aad u khilaafaya iska dhaaf annaga in canug waxa leeyay aabbihii loo qabsado taa iyada waa iska un iska caadibu wa amaba waxaa weeyaan aabbihii dhib u geystay canuga loo qabsado oo loo dilaan kala jeeda oo looga aargude waxaa weeyaan qabiil malaayiin la-eg ama milyan la-eg ayaa laga yaabaa inuu qof afraadiis ka mid u qof dilo marka looma baahno wax baahi oo loo qabay in qofkii la raadiye maba jirtaba meesha laga soo galaba khalaas reerka iyagan baa qofun laga raadsani kow wabilahi towfiiq arrinka isaga khatar waxyaabaha naarta ilahay lagu muta ay ka mid tahay oo dadkan soomaaliyeedna ama ummaddeena soomaaliyeed ay ku imtixaanan yihiin imtixaanka naasta ay ka mid tahay xaqiiqatan ya saas ahaa نعم يا شيخ ها maya kama qabo laakin lama dilin weli masha lama dilay waxaa weeyaan mishkiladan haysta waxaa ummadda soomaaliyeed xaalad adag ayaa lagu sugan yahy ilaahay haloo barya subxaana wa tacaala xaqiiqatan mar dhexdaas waa ti aad ogeydeenoo la sigtay oo in magaaladii xamar ahayd oo taqaaneen caasimata soomaali ay kulli holacdo lagu sigtay walaakina allaha sallam ilaahay baa badbaado keenayo si un baa wax loo furdaamay sooma hayn haddana waxaa weeyaan markii meel ay qabowdo meel kale ma haddana laga taabani marka waa dad imtixaaman warnabadii aad deeqdo oo diintii allaad deeqdo oo walaalnimadii aad deeqdo oo raxiibnimadii aad deeqdo oo manaasibtii aad deeqdo waxaan waa ka dhagi karaan waxay ku deeqdaa dhan walba laakiin ummaddii adi imtixaan anaaniye waxa la yihahdo ana shaydaan baa muxuuha naarta ilahay looga soo bixi subxana wa tacaala ibliis wax kale loo marka ana rabbukum alaclaa fircoon ayaa lagu halligay oo naar ilahay lagu geliy subxana wa tacaala adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab marka mushkiladda anaaniyada seen yeelnaa ana annaga annaga war adi maxaad tacrifunii nin baa wuxuu yihi war may taqaana aniga markaasuu nacam acrifuka ninbaa mogta oog is yaro bidaayo ama dhaqaalo a madaxnimo ama qabiil yar isku yaro toosan iyo isbidaayo markaas y wanaana ma taqana markaas saa ila hadlaysa markaas waa ku aqaanaa awaluka nuطfatun qadira wa aakhiruka jiifatun natina wamaa bayna dalika fii janbayka cadratun natina yani waa ku aqaanaa hadda waxaa laga umay biyo yaroo la iska ilaaliyo imai mahiin oo waxaa weeyaan la qurunsada ayaa lagaa uumay bakti uraro iyo muxuu ahaa duud iyo tixrina uu ku dambeeya intaad nooshahayna saxaro ayaad muxuu ahaa laba dhinac aad ka jirtaa oo dhexdaada ku jira intaasaan ka aqaana maxaa kaloo tahay wa xaqiiqada waa noocaas qofka bini aadamka ah ilaa man akramahu allah subxaana wa tacaala oo adduunkaana iimaan uu siiyey iyo wanaag markuu geeriyoodana muxuu ahaa ilaahay ina aladiina qaaluu rabuna اllahu uma istaqaamuu tatanazlu calayhim اlmalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun waa gooni marka anaaniyadaas ummaddan soomaliya dhib ay u keentay bal hadda muxuu aha maxaa iska galay in duur iska jooga iyo gabar la dilay allahu naxariis subxaana wa tacaala kuwa dilaana xaggey u dilayaan xaggey u dilayaan tacankan haystay ka mid tahay midda kale ma kaligeeda ummadda dhan waa la haligay yaa wax laga tagayba waa iska yar yihiin biayi dambin qutilat sma weydiin doon biayi dambin qutilat war naftan maxaa loo dilay soo su-aashaa ma taalla marka dadkan korsi yaroo afartoo sano ama saddexdoo sano ku fadhinaa dhuudhuuq yar oo waxbana usan ka dhamayn karin waxba ka tari karin darteed ummad u haligi wax lala yaabo waa iimaankooda xagu aaday acuudu billaah acuudu billaah acuudu billaah waaya xadiidka afar kun boqol iyo iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasi ala akhbaranii ibraahim bn yacquub asicdi waan soo marnay qaala xadaثna yaclى ibn cubayd ibn umaya alkufi wahiqaة ila fi xadiiثi can اthawri fafihi liin qala xadaثna acmash can abi duxa abu duxa waa moxamed ibn subayx lamdani wahiqaة fadil haddaan soo marnay ya muslim muslim cafwan muslim hore maxamed miyaan soo dhahay maxadiga qaban weyden marka ya <laughs> baarak allah kii hore oo dhahnay abuduxa oo maxamed ibn subayx waa muslim ibn subayx weyaan kana waa muslim ibn subayx un laftarkiisii can masruuq ibn ajdac qaala wuxuu yidhi qaala rasuul mursalka ma arkaysaan kan imaam anasa u waa kan ayaa ay asax u oo wanaagsan oo muxuu aha sawaabka waa kan qaala wuxuu yidhi masruuq qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm laa tarjic hawlaaben bacdi gadashay kufaaran gaala mursal xadiidka mursal weyaan xadiidka afarkun boqol iyo soddonaad waa xadiid saxiixo qaala alimaam nasa akhbarna cumar ama camr ibnu zuraarat alkilaabi iqatun tabt qaala anba'ana ismaaciil bn culaya can ayuub can maxamed bn siriin can abi can nabi sal sl qa nabgen wuxuu laa tarjicu hau laaben bacdi gadashay dulaalan baadi kuwa ah idinkoo baadi hal ah, hau laamina yadribu uu garaaca bacdakum barkiin riqaaba bacdin bar kale qoortooda weyaan xadiidka afarkun boqol iyo ko iyo sodonaad waa saxiix qaala imam nas an akhbarna maxamed bashaar bundar wa iqatun xaafid qaala xadaana muxamed ibnu jacfar akundar cabdimaan cabdiraxmaan ibn mahdi waa imaamkii qaala waxay yidhahen xadana waxaa noo warrami shucba imaamkii can caliy ibni mudrik annakhaci waa iqa qaala samictu abaa zurcata ibnu camr ibnu jariir albajali waa iqa can jariir ibn cabdillahi albajali aلصaxaabiy aljaliil radia allahu ta ana rasul sl sl slm rasuulkeenna fii xaajat ridaac ana rasul rasulka sal slm fii xaajat اlwidaac sanadkii xaajatulwidaac loo yaqaano oo xajkii uu dad ku sagootiyey sanadkaas istansata annaas dadka in loo aamusay ayuu dalbaday ay alaba an yukhbara annaas an yansituu ayuu nabigeenna dalbaday in dadka loo aamusiyo qaala wuxuu yihi laa tarjicuu halaabayna bacdi gadaashay kufaaran gaalo adinkoo ah yadrib u garaaca bacdukum barkiin riqaaba bacdin bar kale qoortooda xadiid afar kun boqol iyo soddon iyo labaad waa saxiix qaala alimaamu nasi abarna abu cubaydata ibnu abi safr wa axmed ibnu cabdillahi alhamdani saduuqun yahim qaala xadaثana cabdullahi ibn numayr alhamdani iqat saaxib xadiiث min ahli الsunة qaala xadaثana ismaaciil ismaaciil ibnu abi khaalid albajli waa iqa waa yahay can qays ibn abi xaazim albajli waa iqaة mkhadrm yuqaalu ina lahu ru'yatan qala wuxuu yihi balaganii waxay soo gaari mubham laakiin saxiix ayuu leeyahay axaadiis kale ayuu muxuu ahaa saxiix ku noqonaya ana waa balaaqaadkii aan sheegi jirnayo alimaam malik inuu ku badan yahay kitaabkiisa oo ah muwaaa qala wuxuu yihi balaqanii waxay soo galeen najari bn cbdillahi albajali radia allahu tacala qala inuu yidhi qaala lii rasul rasulka wuxuu yihi sal slm istansit innaas dadka inay aamusaan ka dalab oo ii aamus uma kadibna qaala wuxuu yidhi laa ulfiyannakum yaanan idin arkin bacda araa markaan waxaan arkaa kadibna bacda ara waxaan arkaa kadib oo iimaanka iyo walaalnimada iyo isjeclaanta iyo xaaladiinan kadib tarjicuuna inaad laabataan bacdi gadashe kufaaran yaanan arrinka asaga idinku helin oo idinku qaban arrinta iska ilaaliya yadribu uu garaaca bacdukum barkin riqaabo bacdi mar kale qowtooda weyaan kitaabu qasmi اlfayi haniimada oo la qayba ayuu baabka u baab yahay fayga ama fayga fay shayga loo yaqaano suuraة اlxashri ayuu ilaahay subxaanaه wa tacaala kaga hadlay wamaa afaaء allahu calىa rasuulihi minhum fama awjaftum calayhi min khayli walaa rikaab walaakina allaha yusaliط rasulahu calى man yashaaء kadibna xataa habka loo qaybin laha wama afaa allahu calى rasuulihi min ahli اqura falilaahi walirasuuli di qurba ilى akhiri aayaat aw aaya marka fayga waxaa loo yaqaanaa xoolaha gaalada ayada oon muxuu aha dagaal markii la galo iyada oon mxua ah hub loo qaadin ay ka yaacaan oy ka cararaan oo intay jabaan kadibna isaga tagaan kadibna ayaga oo iska tuuraan lasoo aruursado fay asla saasa loo yaqaano laakiin maqsuudka meeshaan waxaa weeyaan waa haniimadii guud ahaan waa haniimadii guud ahaan weeyaan kitaabu qasmu اlfayi haniimada qaybinteed ayuu kitaabkan u kitaab yahay meeshan waxaa ka dhalana marka waxyaaba axkaam ayaa ka dhalani oo waxaa weeyaan eh, hawsha khumaska khumuska ayuu muxuu ahaa sheekha in badan ka hadli doonaa insha allahu tabaaraka watacaala xadiidka afar kun boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam akhbarna haarun cabdillahi alxamal waa qaala xadaثana cuثmaan ibnu cumar alcabdi waa can yunis ibni ziid alayli waa can zuhri waa imaamkii a taqaaneen can yaziid ibni hormuz almadani waa ana najdata alxaruuri najdat alxaruuri ninka loo yaqaano xiina goortii kharaja uu soo baxay fii fitnati ibni zubayr cabdillahi ibni zubayr xilligii fitnadii dhexmarta isaga iyo reer bani umaye marka ay socotay ninka najda la yidhaahdo oo khaarijiga ahaa alxaruuri alkhaariji arsala ila bn cabaas cabdulahi bn cabaas ayuu u diray waraaq yasaluhu isagoo wax ka weydiina can sahmi dilqurba dadka qaraabada u saaxiibka ah saamiga ilaahay uu u qoondeeyey meesha la geyna iyo cidda qaadani ayuu soo weydiiyo cabdillahi bin cabaas buu waraaq u qoray ninkaas la yidhahdo najdata alxaruuri wuxuu ahaa wuxuu ka soo baxay gobolkan hadda loo yaqaano qatiif iyo axsaa oo mandiqadan sacuudiga bariga sacuudiga oo weliba baxrayn xuduudka la ah hadda meesha baxrayn loo yaqaano oo jasiiradda mandiqadaas ilaa jasiiraddaas baxrayn ayuu la wareegay wuxuu dhashay ninka isaga ah soddon iyo lixda hijrada nabigeena sala allahu calayh waali wasalam fikirkan khawaarijta ayuu qaatay marka mandiqadaas yamaama xataa qaybtan oo riyaad iyo yamaamo loo yaqaan xataa uu ku darsaday mandiqadaasoo dhan xitaa yemanna awoodiis way gaartay muddo marka dheer marka loo eega ayuu meesha joogay dhowr sano ah ayuu joogay kadibna cabdimalik ibnu marwan ayaa ciidan u diray oo bani umeye marka iyada ah dowla umawiya ragga madaxda ka mid aha oo runtii aad u xoog badnaa raximahullah raxmatan waasic ayaa ciidan u diray kadibna shan iyo toddobaatankii jir nabigeena alai sl slam ayaa marka halkaas lagu soo afjaray fidnadiisii intaas ayuu laakiin waxyaaba dhibaato badan iyo fidno badan ayuu geystay maca daalika isagoo khaariji ah ayuu cabdillahi bin cabaas wuxuu soo weydiina war xoolihii aan qabanay oo muxuu ahaa aan ila dadka gaalo u arka ad la dagaalama muslimiinta ah xoolihii aan qabanay marka khumuskii yaa la siini ile <laughs> ibn cabaas waa aalbeytki marka isagiiyo fatu soo weydiini ya isagio fatu soo weydiini waa imtixaan kow ana najdat alxaruuri ninkaas najda oo muxuu ah khaarijiga ahaa xaruura magaalo tuula iyo magaalo ay ku badnaayeen oo ayaga loo yaqaanay ayay ahayd lidaalika waa garanaysaano ummuna caaisha radia allahu lahu tadaha gabar baa u timid markaasay ku tidhi umulmuminiiney haweenayda xaydka qabto salaadda ma qadaynaysaa salaadda soo qadayni markaasaa wuxuu ku yidhi waxay ku tidhi axaruuriyatun anti adiga ma xaruuriyad baa tahay oo magaalada xaruuraha loo yaqaano oo khawaariij salliga u ahayd dadka fikirkaa qabay oo magaalada muxuuaha loo tiiriyey miyaad ku jirtaa oo khaarijiyad baa tahay marka xaruuriyadda kunaa nu'maru biqadaa'i asawm walaa nu'maru biqadaa'i asala ay tiri waxaana la fari jiray in soonka aan qadayno laakiin salaadda inaan qadayno lama fari jirin aylada umuna caaisha radia allahu taala anha marka xaruuradaas ama ninka xaruuriga khawaarijta berigaas marka ayaa xoogaha lagu dhuftay naanayskaasaa muxuu ahaa shabadaasaa lagu dhuftay leanna magaaladoodii ay ugu xoog badnay halkaas ahayd markay nairobi yaatiin oo kale waay ana najdata nairobi abcan muctaqad ma ahan laakiin waa sidaas yani oo loo yaqaano khaariji ana najdata alxaruuri ninka najda oo xaruuri loo yaqaano xiina goortii kharaja uu baxay fii fitnati ibni zubayr cabdillahi ibni zubayr iyo bani um markay dagaalamayeen xilligaas oo xajaaj iyo xaaladda ay socoto waad ogeyden waad soo martay waana taqaanaane xilligaas iyada ayuu muxuu ahaa arsala wuxuu usoo diray ibna cabaas cabdillahi bn cabaas usoo diray waraaq yasأl wuxuu wax ka weydiinayaa can sahmi dilqurba dilqurba oo nabiga qaraabadiisa dadka ah saamiga ay kula yihiin haniimada ayuu muxuu ah isagoo weydiinaa liman turaahu yaad u aragtaa in la siiyo oo mudan xilligan la jooga ama si ahaanba qala wuxu yh abdulahi bin cabaas huwa lana dilqurbaaga saamigaas annagaa iskale bani haashim iyo bani mualib ayaa iskale weeyaan ah, ah, huwa lana liqurbaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wala slm nabiga qaraabadiisa askala qasamahu rasul rasulka ugu qaybi lahum ayaga igu qaybiyey waqad kaana cumaru sayid cumarna wuxuu ahaa qisa ayuu soo qaaday marka cbdulahi bin cabaas waqad kaana waxaad cumaru sayid cumar carada calayna mid noo bandhigay shay-an shay ra'aynaahu aan aragnay duuna xaqina xaq annaga mid ka hooseeya inuu yahay fa abaynaa waxaan diidnay an naqbalahu inaan aqbalno wa kaana wuxuu ahaad aladii an yuciina inuu u guuriyo naakixahumkoodii guurdoon inuu guurkii ugu kaalmeeyo mxuu ahaa ah, qaraabada nabigeena ala slam wa can kaaribihim kooda waxaa weeyaan hurmiga iyo deynta ay la go-dayo ku dhacdayn inuu deyntii ka gudo yucطiya uu wax siiyo faqiiran kooda faqiirka ah fa abaa wuxuu diiday an yaziidahum inuu u kordhiyo calaa dalika arrinkaas cumar wuu diiday radia allahu tacala canhu arda cabdulahi bin cabaas marka nink wuxuu uga jawaabay horta annaga iskala wax alla wixii saamiga dawil qurbada ku soo baxa annaga ee iskala sayd cumar ayaa waaa intaantaa la gaarin wuxuu le nabigeena calayhi salaatu salaam ayaa noo qeybiyey oo muxuu ahaa xilligiisii marka xaq annaga aan leena weeyaan sayd cumar ayaa mar wuxuu noo soo bandhigay xaqaynii wax ka hooseeyo waana ka diidnay waana ku adkaynaysna waa naga diiday wuxuu soo bandhigay marka maxay ahaayeen wuxuu ku dhahay adinka xoolahan khumuskao dhan idinma siinaayo dawlqurba saamiga dawlqurbaha idinma siinaayo laakiin waxaan samaynayaa kiina guurdoonna guurka ayaan ugu kaalmaynaya kiina faqiirka waxbaan siinaya kiina dayn allagoo dayntaan ka bixinaya bas intaas wax ka badan inma siinaayo ayagana way diideen sidii lagu kala tagay sidaa weyaan xadiidka afar kun boqol iyo afar an waxaa laisku hayaa saamigaas waclamuu ana maa hanimta min shayin faأna lilaahi khumusahu walirasuul walidilqurba saddexdaas ma hal saami bay isku yihiin mise waa saddex saami taasaa la isku hayaa faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidilqurba walyataama wاlmasaakiin wabni الsabiil miiqaa sinfiyo la sheegay ilaa lix sinfi ayaa la sheegay lixdan sinfiyo la sheegay marka waxaa weeyaan saamigaas marka oo faana lilahi khumusahu iyo kan rasuulka ma kan dulqurbaga iyo kan rasulka ma kan lilaahi la yidhi yaa maamuli markuu nabig dhinta kadib alah sl ma khaliifat muslimiin maamuli maamuli muxuu ahaa kan rasuulka la yaa maamuli oo gacanta ku hayni ma khaliifat muslimiin dilqurbaha ma suldaanka qaraabadiisa mise waa qurbihii nabigeena ala sl slam hakada masale noocaas oo isku yara dabawareeg ayaa meesha ka jirto marka laakiin asal ahaan maamulka horta laba jeerba cidda maamulaysa waa qofka khilaafata muslimiin ayaa maamuli oo cadliga ah dawilqurbadan ayar xaqooda in la siiyo shaki ma way leeyihiin laakiin khumuskaas masaalix almuslimiin muslimiinta masaalixdooda caamka ah, ayaa lagu qabana waana noo iman doontaa insha allahu tabaaraka wa danaha guud ayaa lagu qabanaya laakiin afar meelood shan meelood ah, marka loo qaybiye haniimadii hal meel waxaa loo dhigaya faana lilahi khumusahu haakada soo maha walidilqurba ilaa akhir aaya afartii meelood soo hartayn waxaa loo qaybinaya raggii hawshaas iyada ah ka shaqaystay ayaa loo qaybinaya weeyaan waayo xadiidka afar kun boqol iyo toban iyo saddexaad waa xadiid saxiixun bima qablahu qaala alimam nas abarna camr ibn ali falas waiqatu xaafid qala xadaana yaziid ibnu haaruun wa ibn haaruun waiqatu mutqin alwasiti weyaan caabid qaala ambaanaa waxaa noo waramay moxamed ibn isxaaq waa saduuqun oo weliba de siyarka aad iyo aad ugu fiican laakinahu rumiya biirjac watashayuc can zuhri wa moxamed ibn cali ibn xusein ibn cali abu jacfar baqir wey waiqatu faadil can yaziid ibn hormus qaala wuxuu yihi kataba wuxuu qoray najdatu il bn cabaas buu usoo qoray radia allahu tacala canhuma yasalu isaga wax ka weydiina can sahmi dilqurba qaraabada kuwa saaxiibka saamigooda liman liman huwa yuu u sugnaaday isaga qaala wuxuu yidhi yaziid ibnu hurmus wuxuu yidhi wa ana aniga ayaa katabtu qoray kitaaba ibni cabaas cabdillahi bn cabaas waraqdi ilaa najdi uu qoray aniga ayaaba gacanteed ku qoray najdi laftarkiisii waraqdi loo qoray hurmus yaziid ibn hurmus wuxuu le anaa qoray katabtu ilahi waxaan u qoray katabtu ama katabtada cafwan katabta waxaad ii soo qortay najdow tas'alunii adoo wax iga weydiina can saami dilqurba kuwa qaraabadu saaxiibka qur-aanka lagu sheegay saamigooda adoo wax iga weydiina liman huwa yuu u sugnaaday wa huwa saamigaas lanaa annaga yuu noo sugnaaday ahla albeyti ahlbeyt haddii aan nahay waqad kaana cumaru sayd cumar wuxuu ahaa radia allahu taala an dacaanaa mid noo yeeray ilaa an yunkixa inuu ugu guriyo minhu saamigaas ayimuna kaanaga garoobka amaba kaanaga xaaslaanta raggii dumarba awayuxdiya uu wax ka siiyo minhu isaga caa'ilanaa kanaga faqiirka ah awayaqdiga minhu uu ka guda can haariminaa kan naga daymaysan faabaynaa waan diidnay ilaa an yusalimahu lanaa inuu anaga noo dhiiba maoyane waabaa isna wuu diiday daalik arrinkaa isna waa diiday qir i qir ayaa la kala gaaray fataraknaahu calayhi waan ugu tagnay waan u daynay oo amar sayid cumar sayid cumar amarka isagaa gacanta ku haya moogta waa khaliifat muslimiina waa ninkaad ogeydeeno nin hadda muxuu ahaa si sahal ah hadal lagu marin kara ma ahayn wi xaq ad u arka wuxuu ahaa kaana shadiida fi اlxaqi xadiidka afar kun boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadis saxi isnaad maqطuuc saxi isnaad weyaan maqطuucn maxay tahay waxaa weeyaan qowlu الtaabici faman duunahu ayaa maqطuc la yihah la socda xadiidka amaba aharka afar kun boqol iyo toban boqol iyo شhan iyo soddonaad waxaa weya صaيح الإسناadi مqطوع qala imam abarna cmr ibnu yaحya alxmsi wa iq qala xadana maxbub yaعni bna musa wa saduq qaala anbana abu isxaaq abu isxaaqan waxaa weeyaan asabiic ha umalaynina ibraahim ibn maxamed wa iqatu xaafidu lahu tasaaniif wa huwa fazari abu isxaq alfazari wa can awsaaci cabdiraxman awsaaci ahlu shaam odaygoodii iyo mxuu ahaa ninkii muxadidkooda ahaa weyaan qaal wuxuu katab wuxuu qoray cumar ibn cabdilcasiis cumar ibn cabdilcasiis ibn marwaan ibnuxakam amiir اlmu'miniin dadka qaar waxay ku tiriyaan cadaaladiisi markay eegeen iyo sida xaqa uu ugu taagnaa saddex sano muddada ka yareedu maamulaayey waxay ku tiriyeen alkhilaafa araashida xilligii abubakr iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali radia اllahu ta anhum ay joogeen ayaa lagu dara oo qaar waxay iska dhahaanba khaamis اkhulafaa khulafada afarta ah, kii shaneeyey ay iska dhahaan tajawusan cadaaladiisii siduu ahaa iyo adduun siduu ugu zaahiday iyo dadka siduu ugu xaqsooray iyo xataa xayawaanaadka siduu ugu dhimriyey wax badan aa laga bartay weyaan raximah اllahu raxmata waasica waaya qaala wuxuu yihi kataba usac dhihi kataba cumar bn cabdilcaziiz wuxuu qoray ilaa cumar eblwaliid ayuu u qoray kitaaban waraaq ayuu qoray fiihi waxaa ku sugnay kitaabka gudihiis iyo waraaqda wa qasmu abiika laka alkhumusu kulluhu sheekh nuur maxaa kuu qoran meeshan wa qasmu misa hey wa qasmu abiika meeshan wa qasama in la yidhaahdo oo ficil laga dhiga oon masder laga dhigin oo qasamu la yidhaahdo abiikana abuuka la yidhaahdo waa shay xasan oo fiican waxaa la dhihi karaa markaas waqasama wuu qaybiyey abuuka aabbaha laka adiga ayuu kuu qeybiyey alkhumusa kullahu khumaska dhammaantii adiga ayuu qayb ahaan kuu siiyey khumuskii dhanba adiga ayuu muxuu ahaa farta kaa saaray taa waa la dhihi karaa waxaa kale oo muxuu aha sida noo qoran wa qasmu abika aabbaha qaybintiisa lakaadi uu kuu qaybiyey alkhumusu kulluhu khumuskii o dhan kuu qaybiyey e hayru mustaqiimin aw hayru laa'iqin oo khabarkii laga dhigo hayru mustaqiim ama hayru laa'iq labadaba waxaa weeyaan oo qasmu waxaa weyaa laga dhiga mubtadihi ma garateen labadaba dhib ma lahan marka sida noo qoran aan ku wadno wa qasmu abika aabbahaa qaybintiisa laka adiga alkhumusu kulluhu kuu qaybiyey hayru laa'iqin mid habboon hayrkii weyaan mid aan bannaanayn weyaan wa inamaa in kale ma ahane sahmu abika aabbahaa saamigiisa ka sahmi rajulin nin saamigiisa ayuu la tooyahay oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah laakiin in wax alle wiii waxaa wey khumuskii o dhan adiga farta lagaa saaro sax ma ahan wa fiihi khumuska waxaa ku sugan xaqu xaqa all ayaa ku sugan iyo xaqu arasuul rasuulka xaqiisaa ku sugan iyo wadilqurba qaraabada kuwa saaxiibka xaqooda ku sugan iyo walyataama agoontii xaqooda ku sugan iyo walmasaakiin masaakiinta xaqooda ku sugan wabni sabiil iyo musaafiriinta xaqooda ku sugan ibni sabiilka lixdaas xaq ayaa mxua kusugan lakiin aabbaha inuu wa ku dudubo adiga aad farta kaa saaro arrintaas sax maaha weyaan famaa akara maxaa badna ka badnaan badnaaday ama maxaa ka badnaaday famaa akara khusamaa abeyka aabbaha kuwa la doodi doona maxaa badiyey ama badnaan badana yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo horaan waxaan ka soo sheekayn jirna ogsoondin ikhwani kiraam almaal alcaam maalka caamka ummadda isku leedahay war iska ilaaliyo aan iska jirno wax badan maxaa yeelay ummaddan o dhan aan iska wada laha hal qof kuma qabsanayo marka ummaddan dhan ayaa muxuu ahaa fail kuu soo geli mujeedaan daliilkeedii ma arkaysaan waa kan daliilkeedii qabsada hay famaa akara maxaa badnay badnaan badnaysii maxaa badiyey oo badnaan badana khusamaa abika aabbaha kuwa la doodi doono oo ku dhegi doono yowma alqiyamati maalinta qiyaama fa kayfa sideebaas yanjuu u badbaadayaa man qof kaurat ay badatay khusamaauhu dadka ku dhegan oo ka dalbanayaan xaqoodii ka dalbanayaan qofka u bato si u badbaadi waidhaaruka muujinta aad muujisay almacaazifa aalada lahwiga iyo ciyaarta iyo turumbada iyo muusika iyo aad banaanka keentay iwalmizmaar bazaamiirta iyo muusikada bidcatun fi lislaami islaamnimada bidca lagu soo kordhi weyaan oo islaamnimada wax la ogolya maaha wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiidi liyudila can sabiili bigayri cilm walaqad hamamtu waxaan damcay cumar ibn cabdilcaziz ayaa dhihi waa ragga ninkan waraaqda u qora mataqaan wulaadiisa ragga isaga madaxda uga ahaa magaalodhinka qarwa kow walaqad hamamtu waxaan hamiyey an abcaثa inaan soo diro ilayka adiga man qof yajuzu jara oo gooya jummataka baraarkaada iyo timahan muxuu ahaa aad gadaal usii daysay ood ku xaragoonaysa oo garbaha kuu saaran nin inta yimaada muxuu ahaa maqas dabada ka geliyo inaan kuusoo kuu soo diro ayaan hamiyey oon damcay jumata saw jumata su baraarkaas xumada xambaarsan macnaheeda maxay tahay ninkaas la yidhaahdo cumar ibn waliid wuxuu ahaa raggii gobnatooryaashka ahaa gobolladii addowla alumawiya ayuu ka mid ahaa marka ninka la yidhaahdo cumar ibn cabdilcasiis waxyaaba lagu yaqaan waxaa ka mid ahaa muxaasabat alwulaah ragga gobolada gobnatooryaashka oo jooga inuu la xisaabtamo ood asagiir walkabiir kula xisaabtamo ood weliba xoolaha muslimiinta in la ilaaliyo oon lagu takrifalin aad uga dadaalo hawshaan hadda loo yaqaano isdabamariska iyo corruptionka loo yaqaano wuxuu aad ugu dadaali jiray luqat alcasriga transbarisiga iyo hufnaanta maaliyadeed iyo maamul annazaha almaaliya ayuu aad ugu dadaali jiray marka waraaqdan wuxuu u qoray nin raggi ka mid a ah, ee asaga gobnatoriyaasha u ahaa oo hora hortiis meesha sii joogay ilan hortiis xaaladda ay isku yar dhabaqday rag ka horreey ayaa baab arrinta qaribay isaga marka wuxuu isku dayay inuu wixii toosiyo waraaqda u qoray marka waxaa ka mid ahaa khumuskii oo dhan ayaad aabihiisa meesha ugu soo horeysay sida muuqato ayaad muxuu aabbaha kaaga tagay dalam adna dalam ayaad siinaysaa war xaggeed mari xaq alla ayaa ku jira oo xaq rasuul ayaa ku jira alayh slat slam oo xaq waxaa ku jira qaraabadii rasuulka sal l slam oo aytaamti iyo muxuu ahaa masaakiinti iyo musaafiriinta xaqoodi ayaa ku wada jira aabbahana muxuu aha muxuu samayn doonaa maalinta qiyaam intaasoo dhan baa usoo fayl u geli doonta xuquuqda intaa leeg xagguu mari qofkii xuquuqdaas intaa leeg ay kuwada ka wada mxuu ahaa raaracsadaanna si u badbaadi qodobka kale wuuu markuu dhankaas maaliga ka waariyey wuxuu kaloo ka waaniyey in muusika ninkaas iyo hawlo ayuu ku jiray hawlahaasna uu ka waaniyey wuxuu yidhi khataraad ku jirtaa georgi sidoo kale xataa qaabka uu labisana iyo timo weyni badanoo mxuua gadaal ka raara ah, ood ku xaraga kibir laga yaaba inuu mxua ku samaynay oo daqan xumi ah waxaasoo dhan uu gudigayo raximah llah raxmatan waasica xadiid afar kun boqol iyo xadiidka afar kun boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala aimam abarna cabdiraxmaan ibn cabdillahi ibn cabdilxakam almisri wa iqa qaala xadaثana shucayb ibn yaxya tujiib wa iqat caabid qaala xadaثana naafic ibn yaziid alkilaaci wa iqat caabid can yunus ibn yaziid alayli can shaab الzuhri qaala akhbaranii sacid ibn musayab waa imaamkii ana jubayr ibn mucim radia allahu taala arda xadada wuxuu sheegay anahu isaga jaa inuu yimaaday huwa isaga iyo cuثmaan ibnu cafaan ay u yimaadeen rasuula اllahi salى اllahu alayh wala slm rasulkan ay u yimaadeen yukalimaanihi iyagoo kala hadlayaan fii ma qasama wuxuu u qeybiyey oo min khumasi xunaynin xunayn xoolihii laga soo muxuu haniimaystay shan meelood hal meelo hal meeloo ka mid a qaybintii uu qeybiyey nabigeena sal slm bayna bani haashim iyagoo bani lmualib ibni cabdi manaaf bani lmualib ibni cabdinaaf iyo bani haashim ayuu u qeybiyey nabigeena sal sl arrinkaasay kala hadlaayeen qaybinta ayagu u qaybiy ku gooni yeeli fa qaala waxay yidhahdeen waa cumaan iyo iyo ninka la yha jubayr mucim yaa rasul rasuulka allow qasamta waxaad u qaybisay liikhwaanina walaalahanaga bani mualib ibna cabdi manaaf niminka ah ayaad u qaybisay walam tucطinaa shay-an waxba nama aadan siinin nama aadan siinin annaga hay nama aadan siinin shay waxna wa qaraabatunaa qaraabadanagana midlu qaraabatihim qaraabadooda ay la too tahay oo dad ilma adeer u yaro koro ayaan wada nahay faqaala lahuma rasul wuu ku yih sal slm inamaa in kale ma ahni araa waxaan u arkaa haashiman haashim iwalmualiba shay-an waaxidan ay hashay yihiin ayaan arkaa weyaan qaala jawayn mucim wuxuu yidhi walam yaqsim rasul rasuulka al qeyb muusan siinin qondo muusan ma siinin libani cabdishamsin ree bani cabdishamsi walaa libani nawfal ree bani nawfal min dalika alkhumus khumuskan shayan waxban kama siinin kunina ree cabdimanaaf eh, ayay wad ahayn la socdaya kamaa qasama libani hashim wabni mualib siduu nabigeena usii calayh slat slam marka halkaa marka waxaa weya khumuska in ay leeyihiin bani haashim iyo bani mualib ayaa marka u daliishanaya imaamka caleh ramat ullah xadiidka afar kun boqol iyo toddobiiy soddonaad waa xadid xasan saxiix qaala alimam akhbarna moxamed ibn mutl canazi qala xadaثna yaziid ibn haruun qaala abana moxamed ibn isxaaq can azuhri can saciid musayib can jawayr mucim inta baa soo marnay radia allahu ta qal wuxuu yidhi lamaa goortii qasama rasu rsulka lagu qaybiy sl slm sahma dilqurba qaraabada kuwa saaxiibkaha ah, sahmigooda bayna bani hashim wabnimualib uu qaybiyey ataytu anuu imid aniga oo ah jubayr bn mucim iwa cuhmaanu ibnu cafaan ee u nimid faqulnaa waxaan ya rasu rsulka allow haaulaai kuwan banuu hashim laa nunkiru fadlahum fadligooda ma inkirayna limakaanika booskaada alladii kaasoo jacalaka uu ku yeelay allahu alweyna bihi isaga minhum xaggooda oo qaraabanimadii inaad adig ka dhalatay hoos ahaan ma inkarayna fadli gooni ah kow ara'ayta bal ka warran bani almualib acaytahum ayaga waxbaadsiisa manactan anu waa noo diiday bani cabdimanaaf ayaana iskugu nimaadnaa dhammaanteen fainamaa anaga fainamaa in kalema naxnu anaga wahum ayaga minka xaggaadaas bimanzila hal boos ayaan wada joognaa oo marka nasab la yihah ku wada simana inteen laakiin banimualib saad wax ku siis faqala rasul wu sl slm inahum ayaga lam yufaariquunii ima ay faaruqin fii jaahiliyatin jaahiliyad marka lagu sugnaa ima ay faaruqin walaa islaamin islaamnimo inamaa in kalamaana banuu haashim iyo banuualib shayun waaxidun waa hal shay ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waalihi wasalam marka yaa iskale khumuski marka xadiidkan aan ka dhaqaa ka duulna labada gruub weeyaan marka dilqurbaaga ay halkaas marka laga hadla dilqurbada waa la socda saamigii khumuskii ayaa shan loo qaybinaya mise lix loo qaybinaya khums اkhumus xadiidka afar kun boqol iyo sideedii soddonaad waa xadii xasan washabaka wuxuu nabiga issaaray bayna usbucin labadiis arood sa nabigeena isu saaray ya amaba san asaabic miya isbuciba asaabici miya axsanta washabaka bayna asaabici fariisa isu dhexgeliyey markuu nabigeena yihi calayhi الsalaatu wasalaam inahum lam yufaariquu fii jaahiliyati wala islaam inamaa banuu hashim wa banu mualib shayun waaxidun saas weyaan saasuu nabiga isu dhegeli ama sidii marka iyadoo ay ahayd annaga de hadda filin kama daawan laakiin saan isudhegeli noqotay isaan noqotaya waa un gacmuhu nabiga isudhegeli alai sla slam iyo farihii xadiidka saddex kun afar kun iyo boqol iyo siddeed iyo soddonaad waa xasanun saxiix qaala imam nas akhbarna camr ibn yaxya alxaari waay ibn اxaari alxamsi wa iqa qaala xadaثna maxbuuba yani ibn muusa yani ibn muusa waa iqa qaala ambana abu isxaaq alfazari can cabdiraxmaan ibn cayaash cabdiraxmaan eh, ibn xaari ibn cabdilaahi ibn cayaash weeyaan ah, waa iqa isna afan saduq weya saduq weeyaan saduqun lahu awhaam cabdiraxmaankaas waa saduqun lahu awhaam can sulaymaan ibn muusa waa saduqun fiihi ah, fii xadiidi bacd liin wakhulita qabla mowti bqaliil can makxuul الشhاmي wa ثiqة فقيه kaثير الإrsاaل مشهوuر عن أبي سلام أبو سلام ممطور الحبشي weya wa ثiqة يرسل عن أبي أمامة الباhلي wa سuday بن عجلان الباhلي waa صحاaبي جليiل عن cباadة بن صامت isna waa صحاaبي جليل رضي الله taعالى عنهم qال wuxuu yihi cباad بن صامت waa riwaaيaة صحاaبiyi عن صحاaبي qال wuxuu yihi cباadة أkhذa رasuل lah رsulka صل sلم wuxuu qaaday yowma xunayn maalinta xunayn wabaratan dhagor min janbi baciirin riti dhinaciisa ayuu dhagor kasoo soo qaaday sidaa weyaan fa qaala wuxuu yidhi yaa ayuha الnaas wardadow inahu shaniya laa yaxilu lii ima banaana mima shay afaaa allahu alla weyno uu soo celi calaykum korkiina qadru haadihi tan qadarkeed igama banaano xoolahan fayga ah intaas oo kale aniga waxaa weya haniimada intaasoo kale mxuu ahaa igama banaana ila اkhumusu khumuskii ma oyane wاlkhumusu khumuskana mardudun calaykum adinkaa idinku soo celinaya qaala abu cabdiraحman wuxuu yidhi ah, nasaa ismu abi salaam mamdur ayaa la yihahdaa wa huwa xabashiyun waa xabashi wasmu abi ah, umaamata suday ibn cujlaan ayaa la yihahda wallahu tacaala aclam xadiidka afar kun boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xasanu صaxiix qال الإمام cمر بن يزيد الجرمي wa صدوق قال xdثna بن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وثiقة قال xdثna حماد بن سلمة وثiقة عابد عن محمد بن إسحاq عن cمر بن شعيب بن محمد بن cabd للahi بن cمر الcاaصي waxaa weyaa صدوq عan أbihi abihiis oo شعيب بن محamed بن cabd للahi بن cمر بن cاaص cabd للahi بن cمر بن cاaص عن أbihi عan jadii awowgiis oo ah jad man waa jad شhucayb oo ah cabdالlahi بn cmr ana rasul rasulka sl sl ata wuxuu yimid baciiran riti u yimid faakhada wuxuu ka qaaday min sanaamihi kuruskiisa kuruski dhinac in aheda laga yaaba hy wabaratan dhogor bayna isbicay labadiis farood dhexdooda ayuu ka qaaday saas oo kale uma kadibna qaala wuxuu yihi amaba farasaas amaba saan waliba saanta ay u badanta wallah aclam uma kadibna qaala wuxuu yidhi inahu shani laysa ima sugnaan lii aniga min alfay haniimada shayun shay ilaa haadihi walaa haadihi walaa xataa tanoo kale ila alkhumus khumuska mooyin alkhumus khumuskiina marduudun fiikum adinka idinka soo celinaya xadiidka afar kun boqol iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nas akhbarna cubayd lahi ibna sacad ibna saciid ma taqaanaan asaraqsi waaiqatun suniyin mamuun meel fogaan iskugu kendamays beryahan waa kala lunay qaalu xadana sufyaan sufyaan waxaa weeyaan ibnu cuyeyna can camr yacni ibni dinaar waiqaة habt can aلzuhri can malik bn ws ibn اxadaثan alxajaazi lahu ru'ya nabiga ayuu arkay alيه sl slm can cumar ibn اhaطaab radi اllahu tacaala canhu ardaa qala hur sayd cumar kaanat waxay ahaatay amwaalu bani nadiir ree bani nadiir xoolahooda mima ayay ka mid ahayd afaa uu soo celi allah la weynay calaa rasuli rasuulkiisa wma afaa allahu calaa rasuuli minhum fama awjaftum calayhi min khayri walaa rikaab walaakina allah yusalitu rasulahu calaa man yashaa wallahu calaa kuli shayin qadiir kaanat waxay ahayd amaalu bani nadiir yahuudi reer bani nadiir oo magaalada madiina laga qaxiyey markii dhibaatada iyo dabadaabyada ay ka bixi waayeen mima ay ka mid ahed afaa uu soo celiya allah la calaa rasuuli rasuulkiisa oo mima ka mid ah lam yujif aynan kaxaynin almuslimuuna calayhi oyna eryin bikhaylin farda walaa rikaabin awrna ay mxuu ahaa dagaalka markii u dhaca dee waa in mxuuaha farda iyo awr iyo tignika iyo wixii lagu dagaalamo sooma marka xoolo saas lagu keenay ma ahayn ilaahay baa qulubtooda waqada fii quluubihim اrucba yukhribuuna buyuutahum biyeydiihim waydi اlmuminiin faاctabiruu ya-u ilabsaar fakaana wuxuu aha nabigeena sal slm yunfiqu mid ka nafaqeeya calaa nafsihi naftiisa minhaa xaggeeda quuta sana sanad inta ku filan waxaa nafaqada ladiin sheega ha umalayn waxaa naga hadda aan quudanno waa qamadii yar iyo waxyaaba markaad hadda dib u eegta ad aad ula yaabaysa allahu akbar fa kaana wuxuu ada nabigeena alay sl yunfiqu mid nafaqeeya calaa nafsihi naftiisa minhaa faygaas iyo xoolahaas quuta sanatin sanad quudkiis wamaa baqiya wixii ka soo hara inta iyad ahna jacalow nabigu wuxuu gelin jiray fii alkuraaci fardaha lagu jihaado iyo wasilaaxi hubka cuddatan oo diyaargarow ayuu muxuu ahaa u gelin jiray fii sabiilah jidka loo diyaargaroobo weyaan xadiidka afar kun boqol iyo kow iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala aimam nas abarna camr ibnu yaxya alxaari ibn اxaari dhah alximsi wahiqa qaala xadana maxbuub yani ibnu muusa alantaki waa saduuq ma iqan soo sheegna mar qala wuxu ambana abu isxaaq wahuwa alfazari can shucayb ibn abi xamza waa iqatu caabid can zuhri can curwa ibn zubayr can caaishata um muminiin ana faatimata faatima binta rasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali waslm arsalat waxay u dirtay ilaa abi bakrin sida abubakr ay wax u dirtay adeeg maxay weydiisanaysaa tasalu waxay weydiisanaysaa miiraahaha dhaxalkeedii iyo dhaxalkii ay lahayd min anebi nabi xaggii ay ka lahayd min sadaqatihi sadaqoodhinkii nabigeena uu gacanta ku hayey kow iyo wa mimaa xoola taraka uu ka tagay oo min khumusi khaybar khaybar khumuskeedii qaala abu wuxuu yidhi ina rasul rasulka sl qal rasulkeen wuxuu yidhi laa nuuratu lama dhaxla nag maa taraknaahu sadaqa weeyaan xadiidka shiicada waxyaaba ay ku dhegan yihin ay ka mid tahay oy sayd cumar sayd abubakar ay ku dhaleecayaan oy ku aflagaadayaan qaatalahm اllah afar kun boqol iyo laba iyo afraad xadiiska waa saxiix isnaad mursal qaala imam n camr ibn yaxya qaala xadaana maxbuub qaala anbana abu isxaaq can zaaida ibni qudaamata watiqatu tabtun saaxib xadiid can cabdimalik ibn abi sulaymaan saduuqu lahu awhaam can aطa ibn abi rabax waiqatun faqiih mufasir weeyaan fii qowlihi caza wajal waclamuu waxaad ogaataan akhyaaray anamaa hanimtum wixii aad hanimaysataan oo min shayin shaya xoola ah fa ana lilaahi alla weyna ayuu usugnaaday khumusahu shan meelood hal meel oo ka mid ah walirasuul rasuulka walidqurba qaala wuxuu yidhi khumuslaahu khumuslaahi alla khumuskiisa iyo khumusu rasuuli rasuulkiisa khumuskiisa waaxidan waa hal labadaas khumis waa isku mid marka waxaa weeyaan bedelka aan lix la sheegay khumuska alle khumuska rasuulka isku mid kow kaana rasul rasulka wuxuu sal slm yaxmilu minhu yaxmilu mid soo xambaara minhu xaggiisa oo yucطi minhu isaga muxuu aha ka bixi yaxmilu cafwan yaxmilu minhu waxaa weeyaan cidda gaadiid rabto oo jihaad ku gelayso ayuu nabiga gaadiid ka siin jiray yaxmilu minhu wayucطi minhu qofkii wax ugu baahanna wuu ka siin jiray nabigeena sal ll slm wayadacu xaydu shaaa meeshuu doona wuu dhigi jiray oo ciduu raba yuu siin jiray wayasnacu bihi maa shaa wuxuu doona uu ku samayn jiray masaalix almuslimiin alcaama ayaa lagu fulin jiray wy hada wallahu aclam w salى اllah waslm abdi rasul mustafaa